calaykum waraxmat wbarakaatu darsigeennu wuxuu u badan yahay dersi taariikhiya mana fududa ugu horrayn taariikhda ama dhacdooyinka dunida soo maray iyo isbeddelka dowladaha iyo dadka ku dhaca iyo umamka halaagsamaya iyo umamka soo kacaya daraasadooda ama taariikhdooda oo laga warramaa waxay keensataa in lagu waayo arko ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka intuu kaga warramay taariikh bini aadam ayuu wuxuu ku gebagabeeyey faactabiruu yaa ulilabsaar wax ku qaata baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa aragtida u saaxiibka aho waxaanay keensanaysaa isbeddelkaasi iyo dadkaa halaagsamaya iyo wixii la mida marka laga warramo inay sabab u noqoto dadku adduunka macnayaridiisa inay arkaan oo ka saahidaan aakhirana raadiceeyaan marka aad aragto kuwa shalay boqorra ahaa ama dowlada ahaa ama xoog badnaa ama dunida ka telinayay oo maanta aan waxba ka jirin marka aad aragto dowlado xoog ahaa ahayoo dulloobay marka aad aragto duwal noolaa oo baaba'ay waxaa qudhe soo hadhaya un waa alle subxaanah wa tacaala ilaahayna qur-aanka markuu qisadii uxud marka alle ka warramayo waxa uu ku tilmaamay in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun miluh wa tilka alayaamu nudaawilaha bayna annaas وليعلم الله aladiina aamanuu wayattakhida منكم شهداء والله لا يحب الظالمين waa maalmo aanu dadka u kala bedelayna baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala waa taariikhda guud ahaan markaan hoos u dhaadhaco aan imaado qudus ama baytulmaqdis ama iliya ama orshaliim ama waxaa doontaba dhehe magacyadaa badan magaaladan leh sideedaba waddanka shaam la yidhaahdo shaam waa falastiin iyo suuriya iyo lebnaan iyo urdun iyo inahaasi waa meelaha ugu qadiimsan dunida ee bini aadam ku noolaan jiray magaalooyinka ku yaallaana hadday tahay dimishiq dimishiq waxaa lagu tilmaamaa koob iyo toban oo sannadood meelaha inay jirto hadday tahay dimishiq hadday tahay xalb hadday tahay ariixa hadday tahay yaafa hadday tahay caka hadday tahay ghaza hadday tahay qudus dhammaantood shan kun oo sannadood way ka wen yihiin baan filaya yacni waa magaalooyinkii ugu qadiimsanaa ee dunida la dego maadaama ay sidaa tahay waxaynu garan karnaa xawaadid badan iyo dhacdooyin badani inay soo mareen magaalooyinka haddana markaynu qudus ka sii dhex tilmaamno qudus waa magaalo xadaara tiro badan iyo firaq diimeed oo kala gedisan oo tiro badan ay soo mareen ka warrankeedu markaa ma fududa qudus magaalada qudus la yidhaahda qaybteeda qadiimka waxay yidhaahdaan taariikhda hadda la hayo labadan kunoo sane hadda mooyaane afar kunoo sano ka hor baa la degay bay yidhaah ayaa la dhisay dhismaha hadda meelahaasi ku yaalla isla markaa haddaynu eegno xawaadistii ka dhici jirtay maalan ninka la yidhaahdo eric cline eric cline waa nin maraykanah oo historianah taarikhyahana bugaag badan leh masiixiyaan rajaynayaa wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo jerusalem basijid from asian kancaan to modern israa'il buuggiisaasi waxyaabuhu ku tilmaamaya cajabta leh waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay magaaladan taariikhdeedii badnayd haddaynu egno laba jeer waa la dumiyey saddex iyo labaatan jeerna xisaar waa la laba-iyo konton jeerna waa la weeraray afar iyo afartan jeerna waa la qabsaday yacnii qudusta caynkaasiya markaa haddaynu isnaa taariikhdeeda ka warran waa taariikh aad u ballaadhan oo aan muxaadaro iyo hal iyo labiiyo saddex toona lagu keegi karin laakiin waxaan isku dayayaa maa qabla alislaam inaan ka tago wixii islaamnimada ka horreeyey inaanan waxba ka tilmaamin inaan soo koobo alxadaara alislaamiya intii ay jirtay iyo qudus siday u ekay marka la eego qudus iyo makaanada islaamka ku leedahay waxaynu naqaanaa inay tahay haani aqdam masjid fi lcaalam masaajidkii labaad ee ugu daaweyna dunida ku yaalla oo qur-aanka ilaahay waa ka inoogu tilmaamaya ina awala beytin wadica linnaas laladii bibakka nebiguna xadiidkiisa waaka ku tilmaamaya afartan sano kadib in beyt almaqdisna la dhisay wa ulu lqiblatayn waa qibladay muslimiintu u jeesanayeen toddoba iyo toban bilood ilaa iyo ilaahay subxaanah wa tacaala aayaadka fii suurati albaqara oo ah aayaad waxnasakha aayaadka ugu tiro badan leh qur-aanka ku yaalla waayo waa masale ku adkayd bay yidhaahdaan muslimiintu markay madiine joogtay oo ay la noolaayeen dad kale iyana waa qiblo ka mid mida ah qibladii ay muslimiintu u jeesan jirtay hore toddobiyo toban bilood waa mar saddexaad ee waa haaliu اlxaramayn waa xaramkii saddexaad oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo salaadda lagu tukado masjidi haadana inay kun tahay ka lagu tukado makana inay boqol kun tahay ta lagu tukado masjid ilaqsana inay shan boqoloo salaadood u dhiganto waa mar kale ee waxaynu leenahay waa masra rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam waa meeshii ilaahay subxaanah wa tacaala nebigiisa wuu israha iyo micraajkuba meeshu ka dhacay oo ah min mucjisaati nebiyi calayhi salaatu wasalaam inuu habeen qura maka ka tago oo uu tago bayt almaqdis oo ay daliil u noqoto markaa micraajka iyadoo maka iyo madiina uu afar-iyo toban maalmood in ku dhadhow u kala socday laakiin bayt almaqdis iyo maka gudaheeda ilaahay wuu kaxeeyey habeen gudaheed inta la geeyey in la soo celiyo waa makaanu curuujihi waa meeshii nebiga laga dheelmiyey cirka laga qabadsiiyey waa meeshuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada ku tukiyey imaamka ugu noqday waa meeshuu nebigu ku tilmaamayo saddex meelooduun in cibaado loogu safro oo saddexdaa masaajid ah waa ay degganaan jireen nebiyada in badan qur-aanku uu ka warramayo adduunya nebi ibraahim nebi luut nebi isxaaq nebi yacquub nebi yuushac nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi sulaymaan ambiyo badan oo qur-aanka iyo sunnadu ay ka warramayaan waa meeshay degganaan jireen intaa kadib waxaan leenahay waa meeshii koowaad ee jihaad loo waajibiyo wixii ka horreeyey udkhulu اlarda almuqadasa ee nebi muuse lagu yidhi wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la fari jiray inay dacwada faafiyaan dadku hadday dhibaan ambiyada u taag waayaanna ka baxa baa la odhan jiray dabeetana waa la halaagi jiray nebi muuse wixii ka horreeyey qur-aanku ka warramay ee nebi ahaa dadkii umamkii ka soo hor jeeday inta layidhi intii mu'miniinta ah ka baxbaa intii kale la halaagay waxaa la yidhahaa qisada nebi muuse labada tarafba way ka qayb noqotay qayb qoladii la halaagayay hore way ka qayb noqoto fircoon wakhtigiisii waxa la yidhi ka bax magaalada markii ay ka baxeenna ilaahay subxaana wa tacaala baddu u kala jaxay fircoon iyo kooxdiisii waa la halaagay laakiin haddana iyagaa ah dadkii ugu horreeyey jihaad la fara baa la yidhi oo dabeetana waxa la yidhi udkhulu alarda almuqadasata alatii kataba allahu lakum bayt اlmaqdis gala waa meeshuu furtay markaasi nebi muuse waa kuwii iskaga hadhay ee yidhi halkaannu annagu fadhinaye idab anta warabbuka faqaatila inna haahuna qaaciduun xadiidka nebigu waa ka inoo tilmaamaya yuushac ibnu nuun inuu furtay yuushac ibnu nuun nebigii la odhan jiray inuu furtay inta haddaynu soo dhaafnoo nimaadno cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada laba bishaaraa ku soo arooray mid hiraqal baa laga warinayaa markii uu nebigu waraaqaa kala diray heraklis ninkii la odhan jiray romaniska oo markaa isagu ka taliya beyt almaqdis markii loo keenay waraaqdii nebiga waa kii nimankii ka yimi abu sufyaan iyo koox la socotay oo mushrikiin ahaa oo safara interviewga ka qaaday kadibna wuxuu yidhi fain kaana maa taquulu xaqan waxa aad sheegaysaa hadday dhabtay su-aaluu weydiiyey uu ku hubinayo nebi maxamed nebi meye mise ma aha saddex iyo toban su'aalood ama afar iyo toban su'aalood ayuu weydiiyey oo bukhaari soo aroorinayo su'aalaha kadib mid walba wuxuu sababtu u weydiinayana wuu sheegay kadib wuxuu yidhi waxa aad ii sheegtay hadduu dhab yahay fasayamliku mawdica qadamaya haatay halkan aan maanta fadhiyo wuu qabsan doonaa waqad kuntu aclamu annahu khaarijun lama kun adunna annahu minkum waan ogaa in nebi ilaahay soo dirayo wakhtigiisii uu joogo maanse filin inuu idinka idinka soo baxayo فlow أclamu أنii أkhluصu إlayh latajashamtu liqاءah walow kuntu cindahu lagasaltu can qadamih wuxuu markaa tilmaamayaa meeshuu joogo inuu qabsan doono waa saadaashii heraklis nebiyullaahi moxamedna calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka bukhaariya ibna maaja iyo axmedba warinayaan ee maalik cawf ibnu maalik ayaa wuxuu yidhi nebigaan u imi calayhi الsalaaةu wasalaam gaswaةu tabuuk waa dagaaladii ugu dembeeyey uu nebigu galay mid ka mid ah dagaalkii tabuuk waa romaniska dagaaladii lagu soo qaadayay markaas baan u imi buu yidhi isagoo taambuug yar ama qubbo yar oo ka samaysan harag ku jira dabeetana wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ucdud sittan bayna yadayi saaca lix tiri buu yidhi aniga hor qiyaamaha hortii lix shay oo calaamaadka qiyaamaha ka mid ah tirse buu ku yidhi lixda shay wuxuu nebigu ugu horraysiiyey mawti geeridayda inuu nebi maxamed geeriyoon doono calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xigsiiyey nebigu uma fatxu bayt ilmaqdis buu yidhi aniga waa geeriyoonayaa kadib baa la furan doonaa bayt almaqdis afar shay oo kale oo geeri badani inay dhici doonto oo ay mufasiriin muxadisiintu ku tilmaamaan طاacuunkii camwaas amiinu hada iluma abu cubayda iyo raggii la midka aha ku dhinteen markii ay furteen magaalada kadib inuu yahay xooluhu inay badan doonaan fitna inay dhici doonto guri kastoo carbeed geli doonta hudna inay dhici doonto calaa kulli xaal xadiidka maxalushaahidkaynu inooguga soconnaa waxa weeyaan uun fatxu beyt اlmaqdis in la furan doono beyt اlmaqdis nebigaas sii sheegay calayhi الsalaatu wasalaam goormaa la furtay bayt اlmaqdis abibakar markuu nebiga dabadiye calayhi salaatu wasalaam uu qabtay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa bilaabmay asxaabu ridda sanadkii hore qoladaasi ku mashquulsanaa sannad labaadkiisii wuxuu bilaabay inuu weerar geliyo labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa ee ahaa bershiya iyo romanis labadaba in dagaal lagu qaado ciraaq iyo shaam labadaaba mar qura in dagaal lagu wada qaado ciidamuu kala diray ay hogaaminayaan saxaabo tiro badan leh khaalid ibnu saciid yaziid ibnu abi sufyaan shuraxbiil ibnu xasna abu cubayd ibnu aljaraax camar ibnu alcaas raggaasi ciidamay hogaaminayaan buu kala diray wakhtigaa waxaa dhacay baa la yidhaahdaa kadib macraka weyn oo loo yaqaano macrakatu ajnaadiin macrakatu ajnaadiin waxay ka dhacday magaaladan hadda la yidhahdo khaliil ee ku taalla israa'il meelahan ay hadda haysataa dhinaceeday ka dhacday meel u dhow romanski iyo muslimiinta isgalay jumaadu luula toddobiyo labaatankeedii saddexiyo tobankii hijiriyada ayay muslimiintu guulaysteen macrako labaad baa ku xigtay oo tii yarmuug nahru yarmuug ka dhacday waa goolan agteeda iyana muslimiintii waa guulaysteen hazaa'imtaasi markii ay ku dhacday kadib oo halkaa ay muslimiintu marayaan ayuu cumar qabsaday abibakar dhintay cumar baa dowladdii islaamiga ahayd qabtay cumar wuxuu bedelay maamulkii askarta abaa cubayda bnuljarax buu isugu dhiibay ciidamadii shaam oo dhan yarmuk laga soo bilaabana khaalid bnu weliid baa haystay khaalid buu ka casilay khaalidna waxaa laga dhigaa askar ka mid ah askar ee askarta muslimiinta ka mid ah wakhtigaa waxay muslimiintu joogaan falastiin inteeda badan gacantay ku hayaan marka laga reebo baa la yidhaahdaa magaalo yaroo qaysariya la yidhaahdo oo xeebta ku taalla oo iyada romanska madad badan ka heli jirtay ghaza meeshan hadda la ysku dilayo camar ibnu caas baa markaa furtay intaa kadib muslimiintu waxay bilaabeen abu cubayda markii ciidanka loo wada dhiibay abu cubayda markuu dimashiq furtay ayaa ciidamadiisii ka soo dhaqaaqeen waxaa la yimi bayt almaqdis waxaa la geliyey go'doomin muddo xisaar markii ay ku jireen ayay waxay dalbadeen heshiis in lala galo nimankii meesha ku jiray heshiiskii bay muslimiintu ka aqbaleen waxay kaloo heshiiskooda ka midoo ay dalbadeen caqdiga cidda noo saxeexaysay aannu furaha ku wareejinaynaa waa inuu noqdaa cumar cumar binu alkhadaab oo amiiruulmu'miniin oo madiine jooga ayay dalbadeen nimankii baytalmaqdis joogay inuu noqdo cidda furaha lagu wareejinaya aba cubayda war buu u soo diray cumar isagoo arrinkii u sheegaya cumar saxaabuu la tashaday cuhmaan uu ka mid yahay cali uu ka mid yahay cuhmaan ra'yi buu soo jeediyey ah nimanka gaaleed maaha inay muslimiinta sidaa ugu kibraan ee ha aqbalin ha u tegine ha la weeraro calina ra'yi buu soo jeediyey odhanaya muslimiintu in badan bay dagaal ku jireen waxaa u dhib yar inaad tagto furaha lagu siiyo halkay dagaalka geli lahaayeen cumar wuxuu qaatay ra'yigii cali dabeetana wuxuu aqbalay inuu baxo waa soo baxay wuxuu soo aaday meeshii la odhan jiray bayt ciidamadii muslimiinta raggii hogaaminayay baa ka hor yimi cumar oo isaga iyo ghulaamkiisii wiil u shaqaynaya ayaa awr midkoodba mar fuulaya cumar wuxuu yidhi marna anaa fuulaya oo adaa kaxaynaya marna adaa fuulaya oo anigaa kaxaynaya marna awrkaynu nasinaynaa buu yidhi saddex qaybood baynu u qaybinaynaa dabeetana waxaa ay ku soo baxeen cumar oo meel dhooba a ah maraya oo labadii kabood suxulka gashaday oo wiilkiina saaran yahay awrka cumarna hoggaaminayo abu cubayda bnuljarax baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin niman madaxdooda waaweyneeyeynu u tegaynaa caynkano waan waxay la fiicnaan lahayd yacnii inaad sidan yeelin low hayruka qaalaha xadiidkii xaakim warinayay waa maalinta cumar leeyahy waxaan jeclaan lahaa adiga midaan ahayn inuu warkaasi ku hadlo annagu dad baanunay islaamnimada ilaahay ku ciseeyey wax kale haddaanu sharaf ka raadinno ilaahay waa na dullaynayaa buu leeyahy yacnii maryo la cadcadaysta iyo kaba la xidha iyo waxaasi wax weyn aniga ima aha buu cumar tilmaamaya inaan muslim oo diin haysto ayaa iyaa warka rasmiga sidii buu ku socday sidii buu ku tegey bayt almaqdis bayt اlmaqdis waxaa la kulmay bay dhaaheen batrikii ninkii kiniisadda u weynaa taarikhyahanadu wax badan bay qoraan markay masaladaa ka warramayaan ninkaasi iyo cumar ula kulmay iyo waxay rabeen inay sameeyaan cumar u diida baabkaa waa iska dhaafaynaa wuxuu uhi waxaan kugu casuumaya inaad kiniisadda aan ku soo tuso cumar baa raacay kiniisaddii baa la galay kiniisadda isagoo ku jira cumar ayaa wakhtigii salaaddu u soo galay ayna usalli buu ku yidhi waar xaggaa ku tukadaa wadaadkii kiniisadda haystay wuxuu yidhi makaanak halkaaga iskaga tuka buu yidhi cumar wuxuu yidhi haddaan halkan ku tukado berritay muslimku odhan doonaan waa meeshii cumar ku tukado waa lagaa qaadi doonaaye waan ka baxayaa dabaddaan ku tukanayaa cumar wuxuu diiday inuu ninkii yidhi kiniisadda ku tuko ku tukado waayo wuxuu leeyahay amiirulmu'miniinkaygii baa halkan ku tukaday baa lagu odhan doonaa oo barraa laydinka qaadi doonaaye wuxuu ku tukaday meel bay yidhaahdaan dhagax la tuur in dhagax la tuuro in leegu jirta ayuu ku tukaday halkii hadda masaajid baa ka dhisanoo masjidu cumar baa la yidhaahdaa saddex masjid baa ku yaalla meeshoo saddexdaba masjidu cumar loo bixiyey kaasaa ka mid ahaa markaa cumar markii uu salaaddiisi iyo wixii dhammaystu ninkii wuxuu ku yidhi qaska ahaa wadaadkii meesha haystay waar mee masaajidkii ambiyadu dabeetana waxay u tilmaameen meel masbale ah meel kudaafadda lagu daadiyo xashiish qashinka ay yidhaahdeen halkaasuu ahaa culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan meesha nimanka haystee waa kristan yuhuudna waxay u arkayeen inay ilaahoodii uu dileen col bay wakhtigaa la ahaayeen dabeetana meeshanna yuhuud bay qiblo u ahayd yuhuudna way eriyeenoo saareen qibladoodana aan xumaynna bay yidhahdeenoo kudaafad bay ka dhigteen marka kudaafad bay ahaan jirtay cumar meye buu yidhi oo halkaas baa la yidhi meeshaa kudaafaddaa weeyaan kudaafaddii buu guray cumar saxaabadiina waa la gurtay meeshii buu nadiifiyey masaajid yar buu ka dhisay masaajidkii baa lagu tukaday masaajidkaas ayuu meeshaa ka dhisay cumar goormaa la furtay ama sannadkee bay ahayd taariikhyahannada muslimiintii taariikho kale gedisan bay tilmaamaan maalan qaar waxay leeyihin waa rabiicul awal baa la furtay magaalada tabarina wuxuu soo naqlinayaa rabiicul bay ahayd imaamu tabari iyo ibn aljawsi iyo ibnu kahiir waxay ku tirinayaan xawaadistii sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada dhacday inay ka mid ahayd furashada magaaladaasi imaamu dahabi wuxuu ku tirinayaa xawaadistii sanadkii lix iyo tobnaad dhacday inay ka mid tahay qowlkaa dahabi qowl la midana wuu soo naqliyay imaamu tabari sida caankee dadku ay sheegaanna waa sida balaadari uu ku sheegay kitaabkiisa oo ah inay sanadkii toddobiyo tobnaad ay ahayd mahmaa takun saddexdaa qowlba waa jiraa shan iyo tobankii bay ahayd lix iyo tobankii bay ahayd toddobiyo tobankii hijiriyaday ahayd intaba kutubu taariikh waad ugu tegaysaa cahdi buu cumar iyo nimankaasi ay kala qorteen cahdigaasi wuxuu u qoraa baa la yidhi sidatan ilaa hadda way taallaa waraaqdii alcahdi alcumari kiniisat alqiyaama way taallaa bismi illaahi اraxmaan الraxiim hada ma acطىa cabdullaahi cumaru amiiru اlmu'miniina ahla ilya'a min alammaan acطaahum ammaana lianfusihim lianfusihim waamwaalihim walikanaa'isihim wa sulbaanihim war dheer oo ah kani waa wixii cumar amiiru lmu'miniinka iyo nimankaa ilyaa ama bayt ilmaqdis deggana ay kala qorteen ee ammaan ahaa waa inaan nabadgelyo siiyey buu yidhi naftooda iyo maalkooda iyo kiniisadooda iyo saliibkooda iyo bukaankooda iyo caafimaad qabkooda iyo diintoodu wax kastoo ay tahayba inaan sidooda ugu daayo wuxuu kaloo ammaankaa ka mid ahaa laa tuskan kanaa'ihim walaa tuhdam ammaankani siduu xuquuq u badnaa sistamka meelahanay hadda yidhahdaan xuquuqu bini aadamkaa lagu qoraa waraaqdani way taallaa an laa tuskana kanaa'isuhum walaa tuhdam kiniisadahooda inaan lagana degin oo laga qaadin lana duminin walaa yuntaqasu minhaa walaa min xiyazihaa walaa min saliibihim waxa ay leeyihiin nimankaas inaan laga qaadin buu u qoray xoolahooda inaan laga qaadin buu u qoray diintooda inaan qasab lagaga saray ama cidna lagu qasbin buu u qoray waxaa ka mid aha wuxuu qoray walaa yudaara axadu minhum qof iyaga ka midoo waxoodaa haysta inaan wax dhiba loo geysanin cahdigaa waxaa ka mid ahaa masale iyagu ku adkaayeen oo dalbadeen masaladaasi maxay tahy walaa yaskunu biilyaaa macahum axadu min alyahuud cumar dalabkay ka dalbadeenoo u aqbalay waxaa ka mid ah magaalada baytilmaqdis la yidhaahdo yahuudi kuma arki karna bay yidhaahdeen baytilmaqdis romaniskaa ka saaray oo kristan ahaa dabeetana waxaa ku soo celiyey iyo bershenska meelahaasi mise afariyo tobankii toban sannadood wax ku dhodhow bay joogeen kadib baa haddana romanisku dib uga saareen ama herakles uu dib uga saaray cahdigaa waxaa ka mid ahaa un ay markaa nasaari taagnay nasaaro oo wax kale qaadatay baynu ka warrami doonaaye inaan meeshaa lala degin oo yuhuudi aanay la degin dhanka kale intaasi waa intii iyaga la siiyey dhanka kale waxaa la yidhaahdeen annaguna waxaanu ogollay inaanu jizyo bixinno kow cumar wuxuu kaloo ku shartiyey romanska iyo tuugtana inaa meesha ka saartaan marka romanska wixii ah iyo lusuusta tuugta in magaalada laga saaro ciddii rabta inay magaalada ka guurto in loo ogolaado naf iyo maal iyo xoolaba inuu la bixi karo dadka beeralayda ah ciddii rabta inay iska tagtana waa la ogolyahay ciddii beertooda haysanaysa oo jisye bixinaysana iyana waa la ogolyay jisyada waa cashuur madaxeed kuwani xoolahay cashuuraan laakiin muslimiintu dadka aanu dhalanin madaxoodaa la cashuurayay laakiin muslimiinta zakaa laga qaadayay xuquuq bay lahaayeenna ah in la ilaaliyo oo ay ammaankooda iyo dowladnimada ku hoos jiraan dowladnimada tagiska markaa inay bixiyaan bay ahayd wuxuu cumar markaa yidhi beeralayduna meeshooda way haysan kartaa jizyuunbaa laga qaadayaa weliba jisyada waxaa laga qaadayaa marka ay beertu u go'do oo qudha sidaas bay muslimiintu ku qabsadeen meesha la yidhaahdo beyt almaqdis qarnigii koowaadee hijiriyada شhan iyo tobankeedii ama lix iyo tobankeedii ama toddobiyo tobankeedii kaa tidhaahdaba masaajid yar buu cumar meesha ka dhisay masaajidka meeshuu ka dhisayey imaamu axmed xadiidka uu warinayo kacbulaxbaar ayuu cumar wuxuu ku yidhi ayna turaa nusalli halkay kuugu muuqataa inaan ku tukanno dabeetana wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay si qibladeennii iyo sakhradii meeshan hadda ay yuhuudda u ahayd ee qibladu ugu xuba ay xagga aynooga wada xigaan dhabarkeeda aan ka soo tukanna buu yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi daahayta alyahuud weli kacbule axbaar waa nin yahuudi oo muslimah yacnii waxaad e, wixii yuhuuddaad weli wadataa buu leeyay yuhuuddii baad u ekaatay cumar wuu diiday dabeetana wuxuu yidhi halkii nebigu ku tukadaan ku tukanayaa horteeduu ku tukaday oo markaa waxa weeye qibladii yuhuudduna xagga dambey ka xigtaa agga kacbaduna xagga horey ka soo xigtaa xaggaas buu salaaddii ku tukaday sida xadiidkaasi imaamu axmed uu warinayo ee ibna kahiir iyo axmed shaakir iyo ay leeyihiin waa xadiid saxiixa inkastoo qoladan musnadka taxqiiqisay ay daciifinayaan sababtuna waa nin ku jirta baa laysku hayaa ma daciif baa mise maaha ragga badhna daciifiyeen badhna xoojiyeen cumar meeshaa uu ku tukaday oo masaajidkii ugu koowaad laga dhisay markaa kuwii hore waa dumeen cumar baa bilaabay masaajid masaajid yaroo sarab oo cariisha buu ka dhisay mucaawiya xilligiisii yaro ballaadhiyey masaajid cariishuu weli ahaa dowla lumawiya markay ay eh, jirtay wakhti cabdilmelik ibnu marwaan xilligiisii iyo inankiisii eh, alweliid ibnu cabdilmelik labadaan nin ayaa qubaddan iyo masaajidkan iyo waxan dambe oo dhan dhisay weliba waxaa la yidhaahdaa cabdilmelik ibnu marwaan masaajidkan dhisistiisa wuxuu bilaabay markii laga qabsaday xaramaynkii kale cabdillaahi ibnu zubayr markii uu qabsaday maxaa la yidhaahdaa xijaas oo dhan iyo ciraaq iyo dhulkaasoo dhan markuu qabsaday khilaafadiisii ayuu wuxuu bilaabay xajka dadka yimaada inuu bayco ka qaado wuxuu ka cabsaday bay yidhaahdeen reer shaam hadday xaj tagaan in iyagana uu bayco ka qaado ay saasi khilaafadiisa ku galaan dabeetana intuu xadiidkii imaamu zuhari ee laa tashaddu raxaal u deliishaday ayuu halkan amaamuday dabeetana masaajidkan weyn iyo qubbada tan iyo waxa kanoo dhan isagaa sameeyey isagoo raba bay yidhaahdeen inaan ibnu subayr la xoojinnin buu sidaasi u galay inankiisiina alwaliid ibnu cabdilmelikna waa uga dambeeyey oo isna waa sii xoojiyey waa sida uu qorayo imaam ibnu kahiir iyo sibt ibn اljawzi fi kitaabi mir'aati الzamaan labadubana waxay ka soo naqlinayaan yacquubi fi kitaabihi yacquubigaasi waxa uu qorayaa isagu iyo uu leeyahy sakhrada isagaa dhisay qubatu sakhra qubbadan weyn ee dahabka u eg isagaa dhisay buu leeyahay ayaamu fitnata abdi cabdillaahi bnu zubayr soo duduub labadaa nina isdhalay ayaa dhisay masaajidka iyo intan kale masaajidku ini waa intii masaajidkii rasmiga ahayd inna waa qubbadatan ee sakhradu ay ku taallo iyo saaxada u dhaxaysa intoo dhan oo laysku daro ayaa xaram lagu wada tilmaamaa intoo dhan oo la daro bay yidhahdeen xaramu masjid alaqsa waa boqol iyo koob iyo afartan kun oo mitir square bay yidhaahdaan marka intaasoo dhan laysku daro waagii dambaa laba suur loo samayn doonaa siduu mustafa dabaq fii kitaabihi اlquds uu ku tilmaamayo markii ay dowladda umowiyiintu cahdiyadeedii dambe oo ay daashayba ayaa zilzaal ka dhacay dhulgariir baa dhacay markay boqol iyo soddon hijiriyadu maraysay dabeetana masaajidka dhanka bari iyo dhanka galbeedba waa dumay dowladdii umowiyiintiina markaa idiraabaad baa iskaga jiray masaajidkii umawiyiintu waxay ka tageen isagoo labadaa dhinacba ka dunsan waxaa bilaabmay alcahdi alcabaasi abu jacfar almansuur ninkii la odhan jiray oo boqol iyo koob iyo afartankii hijiriyada markay qabsadeen yacnii kadib imaamka ahaa ayaa yimi dadkii baytilmaqdis deganaa waxay ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa masaajidkii waa dunsan yahaye inaad dib u dhisto waan dhisayaa buu yidhi waxbaba kale muu samayne qubbada iyo albaabadeedii iyo wixii dahabkii ku dhijsinaa iyo fidadii ku dhijsinayd buu ka guray dabeetana iyadiibuu ku dhisay masaajidkiibuu dib u dhisay haddana dhowr iyo toban sano kadib boqol-iyo siddeed iyo konton markay hijiradu maraysay ayaa dhulgariir kale ka dhacay qaybo masaajidkii ka mida baa dumay mar labaad waxaa dhisay almahdi ibnulmansuur inankiisii abu jacfarkan inankiisii mahdi ahaa ayaa dhisay oo xoolo badan isagu ku bixiyey bay yidhaahdeenoo si fiican u dhisay taarikhdu haddana markay laba boqol iyo lix iyo tobankii maraysay baa zilzaal saddexaad ka dhacay baytulmaqdis marar badan buu ka dhici doonaa zilzaalkaasi ayaa dhulgariir kale ka dhacay haddana masaajidkii qaybo ka mida baa dumay dib buu u dhisay ma'muun ninkii la odhan jiray laba boqol iyo lix iyo tobankii baa ma'muun dib u dhisay magaciisana ku qoray awal dee qolada umawiyiinta laakiin taarikhdii muu bedelin bay yidhaahdaan taarikhdii umawiyiintu dhiseen wuu u daayey laakiin isagaa isku qoray magaciisii buu ku qortay dowla alcabaasiya xilligii dambe iyana way daciiftay taariikhdoo dhan waan dul marayaa uun markii ay daciifeen ayaa waxaa masar la gaar noqday axmed ibnu tawloon ninkii la odhan jiray aطuluuniyiin dowladdoodii dabeetana masar markuu gaar ula noqday waa wilaaya goosatay oo ka goosatay khaliifadii ayay u qabsaday falastiinna markuu falastiinna ku darsaday isagaa muddadii towlooniyiintu ay haysteen laba boqol iyo shan lixdankii ilaa laba boqol iyo afar iyo sagaashankii iyagaa xukumayey haddana ikhshiidiyiintii qabsaday masar qabsaday saddex saddex toddobiyo labaatankii ilaa kontonkii iyaguna sidii bay u haysteen bal khshiidiyiintu iyagu waxay qaateen baa arrin odhanaysa boqorradoo dhan in lagu aaso baytlmaqdis oo boqorradii masar ka talin jiray meydkooda waxa la geyn jiray baytlmaqdis baa lagu aasi jiray sagaal iyo aqoyoaaaonkii markay taarikhda hijrigii marayso ayaa nimankii faatimiyiinta la odhan jiray galbeedka ka yimaadeen masar bay qabsadeen waa soo dhaafeen shaam bay qabsadeen shaam bay saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii iyana ku darsadeen muddo aad u badan ayay nimankaasina ka telinayeen inta badan shiicadu masaaraadka iyo meelaha la tagayo waxaa aad bay u qurqurxiyaan iyagu ashyaada maadigaa ah aad bay u ilaaliyaan sidaa daraaddeed baytlmaqdis iyo sakhrada iyo waxaasoo dhan aad bay u qurxiyeen oo si fiican bay u dhisdhiseen afar boqol iyo toddoba markii haddana hijriyadu maraysay baa zilzaal xooggani ka dhacay aldaahir alfaatimi ninkii la odhan jiray oo dowla alcabidiya ka tirsan ayaa afar boqol iyo saddex iyo tobankii dib u dhisay haddana afar boqol iyo shan iyo labaatankii baa mar shanaad miyaa zilzaal kale ka dhacay oo aada u dumiyey isagii haddana aldaahir alfaatimi baa mar kale haddana dhisay laakiin daahir alfaatimi marka dambe uu dhisayo xagga galbeedka iyo xagga barigaba wuu ka soo gaabiyey iyo arwiqadii qaybo ka midaba iminka inta dhisani markaa waa ninkaasi markii uu soo gaabiyey intii uu dhisay ayaa hadda ah inta dayrku ku wanaagsan yahay ee loo yaqaano maxay almasjid alaqsa dhismaha hadda taagani waa dhismaha aلظaahir alfaatimi inta uu dhisay siday mawsuuca alfalastiiniya qorayso dowla alcabaasiya oo markan dambe ay xoog badatay salaajiqadii ayaa qoladan riixiday oo shaam dib uga qabsatay dabeetana khudbaddii khaliifka loo soo celiyey haddana dhexdooday iska dildileen nimankii salaajiqada ahaa faatimiyiintii baa ku soo noqday afar boqol iyo sagaaliyo siddeetankii bay dib u qabsadeen nin la yidhaahdo iftikhaaru dawla ayaa markaa maamulo looga dhigay saddex sannadood markuu iftikhaarkaasi hayay afar boqol iyo labaiyo sagaashankii hijiriyada ama kun iyo sagaaliyo sagaashankii miilaadiyada markay maraysay ayay qabsadeen nimanka saliibiyiinta ahi ayaa masiixiyiintu qabsadeen waxaa markaa laga bilaabo bilaabmaysa taariikhda kiristanka iyo beytulmaqdis iyo soo noqoshadoodii dambe shaam dhulka la yidhaahdaa waxay noqdeen dowlado yaryar oo muslima oo iyagu iswada haya dowladdii ee turkiyada ahaydna way hoos bay u dhacday magaalo kasta waxaa gaar u qabsaday niman ataabika la yidhaahdo ataabik waa alab alwasiy ayuu af turkiga ku yihi yacni waxa weeyaan nin le anigaa lay dardaarmay meesha tan oo ninba goob yar buu goostay markay duwalkaa yaryari isdilayaan midbaka kale ayuu xusuuntiisa manjaniiqa madaaficda la dhici jiray oo dumin jiray iyadoo dhanka kalena dagaalkii masiixiyiintu uu ka socdo dagaalkii saliibiyiintu isaga u socdo waa wakhtigaa wakhtiga ay samaysmeen saddexdii dowladood ee masiixiga ahaa ee shaam laga dhiso mid waxaa laga dhisay meesha la yidhaahdo antakiya afar boqol iyo koob iyo sagaashankii hijiriga ama kun iyo siddeed iyo sagaashan markay maraysay miilaadigu waa meel iminka turkiga ku taalla kadibna waxaa la dhisay imaaratu ruha iyana turkiga ku taalla waxaa kaloo la dhisay iyana mamlakatu orshaliim afar boqol iyo labiyo sagaashanka aan sheegayana waxay qabsadeen bayt almaqdis halkaa waxaa ka bilaabmay dagaallada caankee loo yaqaano xuruubu saliibiya xuruubu saliibiya waa dagaallo kiristankii yurub joogay ay muslimiinta ku soo qaadeen waa dagaallo socday boqol iyo shan iyo sagaashan sannadood bay socdeen waa dagaallo ay u weynaayeen siddeed xamlo ama siddeed dagaal ayay soo qaadeen nimankaasi kristanka ah iyo kuwo yaryaroo iska socday dagaalkaasi wuxuu bilaabmay baa la yidhaahdaa kun iyo shan iyo sagaashankii markii boobkii lo odhan jiray orban orbaan boob la ydhaha orbaan athani baa la yidhaahdaa ayaa mu'tamar la ysugu yimi faransiiska calimont calermont magaalo la yidhaahdo masiixiyiinta oo dhan oo isugu yimi ayuu wacdi ka jeediyey boobkii ugu weynaa kiniisadda katholiga ahi dabeetana wuxuu tirtir siiyey maanta inay tahay maalintii yurub intay midowdo ay bayt almaqdis oo ah halkii ilaahoodu iyagu say sheeganayeen uu de ku dhashay ee lagu dilay ee maryamo lagu dilay ee maryamo ku dhimatay ee caynkana kiniisaadkoodii ku yaalliin inay dib u soo xoreeyaan maalintaasi khudbaddaasi uu ninkaasi jeediyey yurub oo dhan bay gaadhay yurub ha gaadhae waxaa bilaabmay in wacdigiisii la qaado xoog loo faafiyo oo yurub oo dhan lagu faafiyo wacdigaa marka uu bilaabmay siddeeddan dagaal waxay ahaayeen siddeed dagaal oo munadama ah? yacni siddeed dagaal oo boqorradii yurub hoggaaminayaan oo wadaaddadoodii la socdaan oo ciidamo tababaran ay laakiin waxaa ka horreeyey xamaasaddii markii ay kacdayba waxaa jira wadaadda intay iska qiroodeen shucuubtii beeralayda ha kiciyey oo yidhi ina dhaqaajiya nimankan sugi mayno wax wadwade eh waxaa soo baxay fallaaxiintii faransiiska iyo jarmalka beeralaydoodii oo uu wato nin la yidhaahdo walter almuflis walterkii caydha ahaa iyo nin raahiboo la yidhahdo butras innaasik labadaasaa watay laakiin labada tani maadaama ay dadkan xamaaso geliyeen waxay ka bilaabeen intaynan muslimkaba gaadhin kuwan yuhuudda yurub jooga horta aan sii madhinno webiga rayn iyo agagaarkiisa wixii yuhuud joogay bay xaaqeen kadibna dad caamo iska ordayay ahaayeen kiniisaddii yurubta bari ayay soo dhex mareen oo iyana isku dayeen inay boobaan majariyiinta iyo bulgaariyaniska ayaaba la dagaalamoo kala firfirdhiyey qaybihii ugu badnaa waxay soo gaadheen markaa istanbuul istanbuul oo markaa bizantiyiinta dowladdooda ay ka talinayso boqorkii istanbuul haystay alexiyas la odhan jiray ayaa wuxuu ka shakiyey nimankan iska socdee wax walba boobayaa waddankiisana inay rabshaan waddaha loo fura buu yidhi horaha u gaadhaan baytalmaqdiskay sheegayaan horuu isu soo dhaafiyey laakiin addawla saljuuqiyo markaa waxoogaa iska ladanbaa meel dhaxa la yska helay alaaatu arbaacihim bay gumaadeen waayo may ahayn askar tababaran hub fiicanna may sidanin niman beeralayoo la xamaasadeeyo wadaad hoggaaminayo oo yidhi meel baynu soo furanaynaa bay ahaayeen intaa kadib waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad alxamla asaliibiya luula oo uu hogaaminayo raymond araabic iyo kodofari iyo bohmand iyo tankard waa afar nin oo intooda badani dooqi ahaayeen bohmond isagoo maxbuusay muslimiintu markii dambe soo qaban doonaan lakiin waa ninkii antakiya haysan jiray tankrad waa normandiyiintii waa yurubta waqooyi nimankii intay ka soo duuleen faransiiska iyo dhulkan qaybo ka mida qabsaday oo markii dambe boqorka faransiisku iska muslaxay dabeetana gobol dhan bay degaan oo normandiyin la yidhaahdo gobolkaay degaan iyo dadkoodii baa isdhex galay markii dambena siqiliya iyo meelaha kan waa nimankii maamuli jiray waa vikingka nimanka la yidhaahdo marka laga sheekaynayo taariikhda yurubka waqooyi tancred ninkaa la yidhaahdo iyo codofory codofory waa faransiis gobollada faransiiska qayb ka mida buu xukumayey raymondkanina waa raymontkii afraadka yidhaahdaan raymond govery ninka la yidhaahdo calaa kulli xaal waa niman dhanna wadaadda ka ahaa dhanna boqorra ka ahaa iyo meela haystay afartaa ninoo hogaaminaya ciidamada ayaa soo galay afar boqol iyo sagaal iyo siddeetankii taariikhdu markay maraysay ayay waxay isu keeneen nimankaasi ciidamada yurub oo ka kooban sagaal iyo toban jinsiyadood sagaal iyo toban jinsiyadood oo yuruba ah, ayay toddobaatan kun oo askari ka keeneen edward gebon taarikhyahanka ingiriiska edward la yidhaahdo wuxuu leeyahay dadkay wateen dad aad u jaahiliina ayay ahaayeen intaakiyay go'doomiyeen dabeetana waa qabsadeen antakiya markay ka qabsadeen saljuuqiyiintii dumar iyo carruur iyo cid walba waa madhiyeen waa soo dhaafeen kadibna waxay ka qabsadeen faatimiyiintii meesha la yidhaahdo bayt ilmaqdis waa intay muslimku joogeen markii koowaad ee ay gasho gacanta masiixiyiinta bayt ilmaqdis waa kun iyo sagaaliyo sagaashankii taarikhyahanka ingiriiskaee la yidhaahdo stephen ransiman taariikhuu qorayo tiro badan leh qayb ka mida ah waxaa soo naqlinaya gostof labuun kitaabkiisa xadaarat alcarab wuxuu leeyahay saliibiyiintu markay meeshan qabsadeen magaaladay ku faafeen iyo masaajiddii wixii ka soo horbaxay ee rag iyo dumar iyo caruur midnaba may kala reebin buu yidhi dilku ilaa habeenkii buu socday buu yidhi may dadku ku nabadgelin buu leeyahay calankii tankarid tankarid waa ninkii romandiska ahaa vikinka qabiilkaa ka soo jeeday ninka kani dadkii ku soo yaacay qayb ka mid ah ayuu calankiisa siiyey waxay cabaar baa laysdilay ammaan bay dalbadeen in la nabadgeliyo waan idin nabadgelinayaa buu yidhaha calankiisii buu u dhiibay xataa kuwaa lama dayn bay idhaahdeen ee kuwaana waa la xaaqay masaajidka kuwii galay waa la laayay شhan iyo tobankii julaay kun iyo sagaaliyo sagaashankii oo ku beegan saddex iyo labaatankii shabcaan afar boqol iyo labiyo sagaashankii ayay meeshaasi si fiican u qabsadeen masaajidkay galeen koox iyaga ka midi wixii ay masaajidka ugu tageen oo dhan bay laayeen raymonde giilkaas oo arbon ninkaa ka yimiya waxa uu yidhi waxaan soo eegayaa meeshii ah, kiniisaddii maryam laakiin meydkii meeluu ka mara buu waayey waxay tilmaamaan magaalada qudus shawaaricdeedii waxaa daadsanaa madaxyo dad may odhan madaxyo dada waxay iyagu leeyihiin ru'uusi alcarab wa aydiihim wa arjuluhum baa magaalada daadsanayd bay leeyihin qof maad meel mari karin bay leeyihin ilaa iyo meyd baad ka duldhacaysay waxaasina yacnii markay iyagu sifaynayaan mid iyaga ka mid ah godfrey dibelon waxa uu ku tilmaamayaa yani markuu ka warramayo runtii si hayru caadiya buu uga warramayaa markaan soo koobo inta aan idiin akhriyo ay mariyeen waa waxay iyagu buwaagtooda ku qoreen haddaynu kuwa muslimiinta tagno ibnulahir oo masaladan ka warramaya wuxuu leeyahay ninkii toch alb arsalaan lo odhan jiray iyo gruubkoodii marka ay daciifeen ee faatimiyiintu meesha ka qabsatay ee ay nimankaasi soo galeen fursadday muslimiintu isku mashquulsanaayeen bay ka faa'iidaysteen buu leeyahy markaasay cag ka qabsadeen kadibna baytalmaqdis bay afartan maalmood ama dhowr iyo afartan maalmood go-doomin ku hayeen kadib bay qabsadeen toddobaad bay wixii ka soo horbaxa bay laynayeen buu leeyahy oo qof kastoo ay arkaan ay laayeen markii dambe ammaan bay dad siiyeen dadkii ammaanka siiyeen bay haddana mariyeen masaajidka gudihiisoo qura buu leeyay waxaa lagu dilay in ka badan toddobaatan kun oo qof waa dhacdooyinka ugu caansan ee bini aadam la xaaqo ayaa meeshaasi ka dhacay sagaashankii sannadood ee maalintaa ka dambeeyey baytilmaqdis waxay ku jirtay gacanta kristanka maalintaasaa la qabsaday sagaashan sannadood oo ka dambeeyey bay gacantooda ku jirtay maanta derisku halkaa ku joogo asalaamu calaykum waraxmat ullah